رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين باب النكرة والمعرفة والاسم ضربان فضرب النكره والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطر كقولهم رب غلام لي أبق وما عدا ذاك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذات وتلك والذي وذو الغنى وآلة تعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ آلف الوصل متى تدرك سقط باب قسمة الأفعال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك سد الإشكال فهي الثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع وكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه باب معرفة الأمر والأمر مبني على السكون مثال mihaalu ixdar saqata almaqbuuni waxdib xuruufa alcilati almashhuura anaa atad min ficliha madkuura biawalin aw wasatin aw aakhirin idaa qadowta aamira alaakhiri taqulu kul waqduq wamaari camran wacmal lirabbi alcaalamiina shukra wainta laa alfun walaamun faqsir waqul liyaqum ilghulaamu wain amarta man saca waman gada faasbat alxarfa alakhiira abada تقول يا زيد اغد في يوم الأحد وسعى إلى الخيرات لقيت الرشد وهكذا قولك فر من الرمى تحدو على ذلك فيما استبهما والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث باب المعرفة والنكرة باب وحو باب يهي باب المعرفة shaygan la garanhaya baabkiisi weeye iyo wanakirati shayga isaga aan la garanhayni bidaat musanifku wuxuu doonahayaa inuu halkan kugu sheego annakiratu walmacrifa ayuu doonayaa halkan inuu kugu sheego ismigu laba midun wey imaa inuu yahay macrifo imaa inuu yahay nakiro maxaa la yidhaahdaa nakiro maxaase macrifa la yidhaahdaa nakiradu iyadaa horta asal ah macrifaduna waa farac sida ismiga asalkiisu uu mudakarku u yahay asal mu'anathkuna uu farac u yahay ismiga asalkiisii hore nakiruha laakiin kadib uu macrifo noqonayaa oo la garanayaa lakiin inaan shaygan la garanaynin baa markii hore asal ahayd nakirada waxaa la yidhahdaa shay walba oo ku dhacahaya laba iyo wax ka badan oo laakiin jinsigiisa ku tusinaya jinsigiisaasoo dhan ayuu ku tusinaya maxaa la yidhahdaa nakiro oo dhan markii laysku daraana waxa ugu nakiraysan shay waxa loo yaqaano shay shay baa adu fasir wax kastoo ku dhacaya wax muuqda waxaan muuqanin wax jira waxaan jirin jawhar carab tilmaan xitaa ku dhacay waxaysa ku dhacay mal kaasuu doonayaa marka inuu ku tilmaamo macrifaduna waa shayga cayntiisa isaga laftiisa matalan masjidun kolka la yidhaahdo waa wuxuu camimayaa nooca masaajid oo dhan lakin hadii la dhaho almasjid waa masaajidka laisla ogaa walismu ismigii darbaani laba qaybood weeye fadarbun qayb nakiratun nakira weeye walaakharu midka kalena almacrifatu macrifadii weeye almushtahirati ee caamka baxday wa min idaafati sifati ila mawsuufkii hore aynu usoo sheegnay musanifku waxa uu leeyahay ismigu waa laba qaybood qayb waa nakiro qaybna waa macrifo halkaa intaynaan dhaafin waxaa inaan isku baraarujinno mudan asmaadu markii la fiiriyo min xayثu tacriif watankiir waa saddex qaybood asmaaun laa taqbalu nakira weligeed ba nakira ma aqbasho weligeedba waa un macrifo weligeed waa afar ismi damiir weligii ma aqbalo nakiro weligii damiir waa macrifa ismiga calamka ah mahmaa uu ku yahay calamnimadiisii oo aan calamka laga isaguna waa macrifa oo nakiro weligii ma aqbalahayo ismiga ismulishaaraha ah weligii waa macrifa leanna waxaad leedahay tan kaas tan taas baad leedahay ismulishaarana weligii ma aqbalayaba inuu nidhi maxay nakiro ismiga mawsuul weligii isagoo nakira ma aqbalo ismi mawsuul leanna wuxuu ku macrifoobaya waa maxay wasilada ka dambaysa macna yeelan maayo silada haddii laga daro ismi meesha ma welaya marka isaga aladi hadda hadii la dhao k the ke waa inaad sheegto wixii ka dambe aladi darabtu aladii ra-aytu afartaa ismi weligood waa macrifo laa yaqbalaani nakira weligoodba qaybkaasi waa qaybka koowaad qaybka labaad asmaau laa taqbalu lmacrifa weligoodba abidkoodba macrifo ma aqbalaan waa shan ismi shantaa ismi weligood macrifo ma aqbalaan waa u nakiro asmaada loo yaqaana asmaa shuruuda asmaada loo yaqaana asmaa istifhaamka maada tacajubiyada ah maada mawsuufada ah ama taamada ah asmaada loo yaqaano alasmaa almutawagilatu fi libhaam sida kayru iyo mithlu iyo asmaada lamidka nooca weligood iyaguna ma aqbalaan maxay macrifo ma aqbalaan mithlu oo kale hayru oo kale mid baad ula jeedaa cayntii ka yaab shantaa ismina weligood ma aqbalaan macrifa maxaa ku soo haray wax alla waxaan afartii hore iyo shanta ahayn kulligood macrifana wuu aqbalaa nakirana wuu aqbalaa isagaa ku mithaalin doonaa farasun waa nakiro waa ismi macrifana wuu aqbalaa nakirana wuu aqbalaa alfaras daarun addaar muhimadda waa inay idin fahamtaan asmaadu saddexdaa qayb bay u qaybsantaa asmaun laa taqbalu nakira afar asmaun laa taqbalu macrifa waa shan asmaun taqbalu macrifata wnakira waa maxay waa inta soo hadhay sagaalkaasi umaad ka jaraysaa ma jirtaa calaamad lagu garanaya marka ismigani inuu nakiro yahay ha wuxuu yihi fakullu ma shay kulligi ruba lafdiga ruba a ay gelaysa calayhi korkiisa oy ruba saalixatun an fainahu isagu munakarun mid la nakireeye weeye yaa rajulu ninow yaa rajulu ninow rajulun ama hadda ma geli kartaa ruba ruba rajulin naxwu gulaamin addoon oo kale weeye wa kitaabin oo kale weeye wa dabaqin oo kale weeye ka qowlihim hadalkooda oo kaleeto weeye ay yidhaahdeen ruba hulaamin wiil badana addoon oo li aniga ii sugnaaday kaasoo abaqa iga dhuntay wamaa cadaa dalika kaa waxa ka soo hadhay fa huwa macrifatun weeye laa yamtari kumana shakinaya fiihi isaga dhexdiisa asaxiixu lmacrifati garashadiisu ninka ay saxda tahay ee doqonka aan ahayn mihaaluhu kaa mihaalkiisu macrifadii addaalu weeye waladii weeye wadulqinaa weeye waalatu tacriifi xarafka wax lagu tacriifinayo aaladu al weeyo iswadata faman yurid qofkii doona tacriifa kabidin beer inuu macrifeeyo beerka oo mulhami la qariyey qaala wuxuu yidhi alkabid buu yidhi wa qaala qowmun qole waxay yidhaahdeen inahaa iyado aalatu tacriifku allaamu laamta weeye faqad oo keliya daliilkuna waa maxay id abay yidhaahdeen alifulwasli wasliga aliftiisu waa alka ku jirtee mataa waktiga tudraju hadalka markii la taxo sakada way dhacaysaa la waa hamsatulwasli musanifku wuxuu la yimid hadalkii mulxatulicraab ee quruxda badnaab la yimid musanifku wuxuu yidhi haddaad doonayso in aada garato waxa lagu garto ismiga macrifada ah ama ismiga nakirada aan kuu soo hormariye buuhi ismiga nakirade haddaad aragta ismi ay geli karto ruba ismigaas wuxuu yidhi waa maxay waa nakiro ninow adaan kula hadlayaaba ku ninka rajulka ohow adaan kula hadlahaya naxwu gulaamin oo kale wey ulaam hadda ruba ma geli kartaa ma geli kartaa ruba gulaamin gulaamin waa maxay waa nakira gulaamin waa addoon wuxuu ku yidhi wa kitaabin kitaab ma geli kartaa hadda ruba ruba kitaabin wa abaqin abaq ma geli kartaa ruba ruba abaqin mihaalkiisaa ku mihaal wuxuu ku yihi ruba gulaamin wiil badana gulaamkaasoo lii aniga ii sugnaaday abaqa inuu iga dhuntay alla maxaa weligay wiil yaroon lahaa oo addoon iga dhuntay ida gulaamin waa maxay waa nakiro nakirada qaaciduu ku siiyey oo waxaad ku daydaa uun inay aqbalayso ruba mar haddii ruba aqbasho lafdigani waa maxay waa nakira haddii aqbali weydana waa maxay waa macrifa wamaa cadaa dalika kaa waxa ka soo haray fahuwa isagu macrifatun macrifo wey wixii kaa ka soo hadhayna waa macrifo mithaalkiisu wuxuu ku yidhi horta laa yamtani kuma shakinaya fiihi dhexdiisa asaxiixu lmacrifati ninka wax garanhaya ee caqligiisu uu saxda yahay kuma shakinhaya wuxuu yidhi wixii ay ruba geli weydo ee lafdiga ruba aysan u suubanin waa macrifee ogaanteed lahow sanif waxa uu kuu dheeraynayo waaba lix noocba geligiisu waa lix nooc macrifada been uu kuu sheegaya waa lix lixdaa waxaan ahayna waa maxay waa nakira saa darteed macrifadaa la tirin karaa nakirada miyaa la tirin karaa maya lama tirin karo kuma shakinayo buuhi midka caqligiisu saxda bimacnaa malix shay buxildin kari waayaya waa maya mihaalu mihaalkiisu buu kuhi waxa weeye addaaru maxaa lagu macrifeeyey waa almucarafu bial wa zaydun weeye maxaa lagu macrifeeyey waa calam wa ana weeye maxaa lagu macrifeeyey waa damiir wadaa weeye maxaa lagu macrifeeyey ismi ishaara wa tilka weeye maxaa lagu macrifeeyey waa lamid wladii weeye maxaa lagu macrifeeyey wadulhinaa weeye waa maxay wadulhinaa hodantinimada kiiu saaxiibka ahaa waa mudaaf mudaaf wey <laughs> musanifku wuxuu ku yidhi mithaalkiisii waxaa ka mid ah isaga oo al lagu macrifeeyey addaaru alrajulu almar'atu almasjidu albaabu waa inaad tidhaahdo weligaaba azaydu alqur'aanu weligaaba way wa zaydun weeye inaad tidhaahdo zaydun waa maxay waa calan wa ana weeye waa damiirkii wadaa weeye iyo watilka wadaa weeye kaas iyo watilka taa waa mudakarkii iyo muanadkii waa ishaaro waladii weeye asmu wa mansuub wadulqila kii la idaafeeyey waa shantaa lasoo sheegay mid kamida kii loo idaafeeye wey lixdaasaa macrifa la yidhaahdaa haddaba musanif wuxuu doonaya inuu kuu sheego waxa wax macrifaynayaay waa maxay saddex qaybood mid kamida musanif ku sheegay saddexda shay ee waxa lagu macrifay xisiga ee la dareemi karo tacriifi macrifada aaladeedu al weeye wuxuu ku yidhi waxa wax lagu macrifaynhaya waa maxay waa lixdii macrifada mid ka mida faman yurid haddaba qofkii doona tacriifa kabidin beer inuu macrifeeyo qofkii doona beer inuu macrifeeyo beerkaasoo mubhamin la ibhaamiyey qaala wuxuu yidhi alkabid buu yidhi alkabid qofkii doona buu yihi beer inuu macrifeeyo beerku asalka u fiirsado laba luqaa jirta kibida in la yidhaahdo oo la reebo ficla iyo kabidun in la yidhaahdo oo ah facilun musanifku hariri labadii luqaba uu ku keenay kabidun iyo kibda buu ku yiri kibidun iyo alkabid waa labadii luqo marka labadii luqana uu ku sheegay wuxuu ku yihi beer hadii hadda la dhaho kabidun waa maxay waa beer laakiin alkabid waa maxay waa beerkii alkebid waa uh, beerki laakin kebidun waa beerki nin iyo ninkii isku mid ba gaadi iyo gaadhigii sayaaratun waa nakiro laakin waa maxay asayaara markii la yidhahda waa maxay daa'iratun aayaara ama aaa'ira saa darteed wuxuu kuhi waxa wax lagu macrifaynayo waa arrinkaasi mutafaq ba saa iskaga dah wuxuu ku yidhi aalada wax lagu tacriifiye waa al soo maa imaamu nuxaad baa saa qabo siba weyha wa qala qowmun qola waxay yidhaahdeen inahaa iyadu allaamu allaamkoo keligii ah laakiin aliftu hamsatulwasligu hamsadani kuma jiro faqad oo keligii ah id bay dhahaan daliilkeena id bay dhaheen alifulwasli wasliga hamsadiisu mata tudraj kalaamka markii la taxo saqata wuu dhacahayaa saqatat way dhacaysaa musanifku wuxuu ku yidhi waxaan wax tacriifin haya waxaa la isku hayaa aalatu tacriifku waxa weeye oo keliya laamka iyo meehe waa alka saddex madhab baa ku jira labu soo qaatay kuwa waxaa jira isaga gurigiiba ba-ayo in la sheega ayna sax ahaynba wuu iskaga tegay saddex madhab baa ku jira alifka keligii baa wax macrifaynhaya waa ka ugu liibtay laamka oo keligii abaa wax macrifaynhaya waa ka soo raaca casha oo iswadataba wax macrifaynaysa siba wey wuxuu dhihi jiray baa la yidhi hadhihina waxa macrifaynaya alalifu walaamu baa macrifo ah liannahu alifkuna keligii macrifo ma aha laamkuna keligii wax macrifo ma aha laakiin al oo calaa hal ah ba waxay tahay aalatu tacriif saddexdaa madhab baa ku jira siiba weyhi waxa uu qabaa waa al walaa unxad soo maaha oo alifkuna keli wax ma macrifayn karo laamkuna keli wax ma macrifayn karo isagaa saxan jumhuurtu waxay qabaan waa laamta ibn malik muxuu yihi kolkuu khulaasadiisa ka hadlayay alxarfu tacrifin aw illaamu faqad fa nabitun carafta qul fiihi nabit ninkan muxuu ku yidhi haddaad muxuu yidhi al waa xarfu haddaad doonto beer inaad macrifayso qul fiihi lkabid bu yidhi kasina wuxuu ku yihi namid busto iyo beer waa isku midki annamid alkabid saddexdaa madhab kolka la fiiriyo siiba weyhi wuxuu yidhi kolkuu daliil meeshan uu keenahayo wuxuu yidhi labadoodan oo iswata wuxuu yihi alifku iyo laamku labadooda iswata ayaa kelmadda tacrifa macrifaynaya ee alifku keligii kelmadda kamid maha laamkuna keligii kamid maha hadduu mid waliba meel galo kelmadda kamid noqdaan midkoodna macrifo maaha kaasaa u daliila jumhuur waxay yidhaahdeen laamka keligii baa macrifo ah daliilka lur waxaa weeye bay dhah aliftani waa hamsat lwasfi kalaamku waa laba waa waqfi iyo wasli in la xidhiidhiyo iyo in waxay yidhahdeen laisku la isku xidhaayo hamsadan tadeetaay kelmaddu xarafka tacriifinaya waa qayb kamid oo lagama goyn karo haddaba kalaamkan hadii la xidhiidhinayo hamsada hore way dhacaysaa laamkii besa soo har idan ka hadhayana wuxuu yahay bay yihahdeen maxay ka wax tacriifinaya bay yidhahdeen isku duuduub saddexdaa madhab waxaa sax ah madhabka musamaha laga cabiray uu soo horreeyey kan kale waxaa la yidhi wa qaala qawmun bimacnaa qaala qawmun laa yurdaa kalaamhum hadalkooda aan raalli laga hadba waxay yidhahdeen laamka keligii baa xarfu tacriifa sax waxa ah al oo calaa wasni bal oo on alif iyo laam la odhanin sida saxda ayaa xarfu tacriif ah baabu qismati afcaal wain aradta qismata alafcaali liyanjali canka sada lishkaali fahiya halaaثun ma lahuna raabicu maadin wa ficlu اlamri wاlmudaaricu fakulu ma yasluxu fiihi amsi fainahu maadin bigayri labsin waxukmuhu fatxu اlakhiiri minhu ka qowlihim saara wabaana canhu sanifku wuxuu ku leeyahay baabu qismati alafcaali afcaasha qaybaheeda baabkii lagaga hadlayo weeye wa in aradta haddaad doonto qismata alafcaali afcaasha qaybteeda haddaad doonto afcaasha inaad qaybiso haddaad doonto liyanjalii inuu kaa fayd macanka adi xaggaaga sadda alishkaali dheehgalanka daboolkiisu inuu kaa faydmo o dindhaga furo noqoto oon waxba iskaga dhex jirin fahiya afcaashi halaathun saddex wey maa lahuna uma ahaanin raabicun mid afraad maadin midi maadi weeye maadiyun weeye waa marfuuc wa ficlu mri amar ficilkii weeye wlmudaaricu mudaaric weeye maxaa ku gala gartaa fa kullu maa shay kulligii oo yasluxu u suubada fiihi dhexdiisa amsi lafdiga amsi la yidhaahdo fa inahu kaasi ficilkaasi maadin mid tegay weeye bigayri lafsin dhexgal la-aan weligaan shakin maysa wa xukmuhu kaa xukunkiisuuna fatxu lakhiiri xarafka ugu dambeeyo oo la kordhiga weeye oo minhusaa ka mid ah ka qowlihim weeye ay yidhaahdeen saara wuu socday wabaana wuu ka dheeraaday canhu isaga xaggiisa sharax ma baahna kitaabkan isagaab iska sharaxaba musanifku wuxuu leeyahay haddaad doonto afcaasha inaad qaybiso saddex bay u qaybsantaa mid afraadna male wuxuu ficilku saddex oogu qaybsamay siiqada uu ficilku ku tusinayo kolkii tilmaantii hore ee ajrumiga maxaynu nihi ficilka maxaa la yidhahdaa kalimatun dallat calaa macna fii nafsiha waqtaranat bizamaanin ama haddaad sii kala dhigto waqtaranat biaxad اlazminati اhalaaa ficilkana tilmaantiisu wuxuu ahaa inuu wakti ku tusiyo waktiguna waa imisa saddex wax tegay iyo wax soo socdo iyo wax jooga saddexdaa wey taasaa keentay taasaa keentay muxuu yihi ninkii shaacirka ah ee gob yahay muxuu yii waaclamu ma fi lyawmi wاlamsi qablahu walakinanii can cilmin ma fi adin cami can cilmi ma fi adin cami saddexdiiba wuu isgarab dhigay shalay waan ogahay bui wixii dhacay leanna waan maantana waan ogahay bu waxa dhacay leanna waan ujeedaa laakiin berrinta waxaa imaanaya wakti afraad miyuu jiraa waa maya wakti afraad ma jiro waa zuhayr zayd baa salim saa darteed ayaa ficilku maadaama uu zaman wax kugu tusiyo zamankiibaa u qaybsamay saddexdaa wuxuu ku yidhi haddaba saddexdaa waxaad ku kala garanaysaa haddii uu lafdigu ficilku uu wax kugu tusiyo oo u suubado amsi shalay maxaa la yidhahdaa darabtu amsi jalastu amsi akaltu amsi weligaa ficilkaasi ama akaltu dhe ama akala dhe ama akaluu dhe ama akalna dhe meesha rabto u tiiri am si mar hadduu ficilku qaadan karo ficilka maxaa la yidhahdaa maadi maadi abdurabki la odhan jiray maadi waxaa la yidhahda maa dalla calaa xadatin madaa wanqada waa waxa ku tusiya wakti dhammaaday oo go-ay mar dambe la soo celin maayo ayib hadduu ku tusiyo waxa hadda jooga ama hadda waxa soo qaabilsan hadduu ku tusiyo laakiin qariinahu lagu kala saari karo kaana maxaa la yidhahdaa waa mudaaric mudaaricu wuxuu ixtimaalaa labo istiqbaal iyo xaadir labada wuu aqbalaa lakin maxaa lagu kala saaraa qariinada lagu kala saara qariina maalanba waxaa tidhi zaydu ninka zayd la yidhaahdo yusalli wuu tukanaya zayd wuu tukan baa tidhi hadalkaasi lagu ixtimaalaa salaadii inuu ku jiro iyo inuu ninku weysaystay oo isu diyaarinayo oo weli usan tukanin qariina kala saaraysa laakiin haddaad tidhaahdo saufa yusalli sa yusalli muxuu noqonayaa macnihii waxa bedelay ee gadaal bedelay waa maxay waa qariina qariina bedelaysa soo ma jeedi qariina ayaa bedelaysa maadigana soo macnihiisu waa inanu shalaybu kutusiyaa isaga laftiisa qariina waxaa jirta hadday ku dhacdo macnihiisu istiqbaal u bedelaysa oo kale in oo kaleeto hadday gasho oo kale in darab hadduu garaaco inta oo kale ayib haddaad laakiin tidhaahdo zaydun yusalli ana hadduu tukanaya haddaad tirahdo alaana raaciso maxay kutusinaysaa hadduu tukanayaa ninku oo salaadiiba wuu ku jiraa mudaaricaas kaasaa mudaaric la yidhaahdaa maan kuu soo hadhay amarkiibaa kuu soo horay amarkana waa sidoo kale oo waa waxa ku tusiya mustaqbal labu laakiin tilmaanta amar ka kooban yahay u iskaga tegay waa inuu ku tusiyo dalab waana inuu aqbalaya yaa lmuanasati mukhaataba waa inuu aqbalahayo uu ku tila muxuu ku yidhi amse hadduu lafdigu ixtimaalan waa maadi hadduusan ixtimaalinna waa maxay ama waa mudaaric ama war adigu u qaybi macna adigu u qaybi miyaad odhan kartaa adribu amsi waan garaacayaa shalay soomaaligan iska qacaqaca hadda laskee qasbi karaa si joog amsi shalay shalay baan garaacaya hal wax geli kara ma aakulu amsi shalay baan cunahaya waa laba hadal isdiidan waa hadal oo isdiidan suurtagal waa yes no oo kaleto warakaaka waa caqliga babgeli isdiidaya waan cunayaa baad markaasa haddana tiri shalay orta shalay waa soo dhaafay waxaa adigu mar haduu lafdigu shalay wax tegay haduu usuubadoba maadi baa yihahda hadduu istiqbaal iyo xaal yahayna waa maxay waa mudaaric ama waa amar maadigan marka wuxuu ku yidhi maadi weeye bigayri labsi shaki la-aan bimacnaa kuma darsami karo amarkii iyo mudaaric midna xukunkiisa ka war marka maxaa lagu bineeyaa wa xukmuhu maadiga xukunkiisu fadxu lakhiiri xarafka ugu dambeeyo oo la kordhiga weeye oo minhu isaga ka mid a ka qowlihim hadalkoodoo kale weeye ay yidhaahdeen saara wuu ahaaday wabaana wuu ka soocmay ama wabaana wuu ka fogaaday canhu xaggiis wuxuu doonaya inuu ku raaciyo maadigu waa mabni laakiin maxaa lagu bineeyaa asalkiisa waxaa lagu bineeyaa buu ku yidhi maxay fadxaa lagu bineeyaa fadxa ayaa lagu bineeyaa waa markuusan la xidhiidhsamin damiir damiiru rafca mutaxariga markuusan la xidhiidhsanin weeye markuusan la xidhiidhsanin maadigaa waa la kordhigi karaa waa asalkiisa siduu yahay waa in fadxa lagu bineeyo waana la godi karaa hadday la xidhiidhsato maxay wahuljamaaca oo kaleeto sida darabuu oo kaleeto waa la hoos dhigi karaa iltiqaau saakinayn oo kaleeto qaalat ilacraabu lam yakun iladiina oo kaleeto qaalat ilacraabu oo kaleeto ila lam yakun hadda waa mudaaric isaga lambaa gashay iltiqaam saakiriinka soo garmaysaan kolkaynu hadda sarfi ka soo hadlayn wax wax lagu fudaydiya maxaa kamid ahaa hoos dhig asalkiisa weeyaba waxaa lagu bineeyaa maadiga maxay fadxa ayaa lagu bineeyaa asalkiisa fadxa lagu bineeya wa xukmuhu maadiga xukunkiisu fadxu lakiiri xarafka ugu dambeeyo oo la kordhiga weeye oo minhu maadee kamida qawlihim hadalkooda weeye saara saara hadda muxuu akrkiisu xarakaysan yahay wa baana muxuu asalkiisu xarakaysan yahay baana daraba jalasa akala nadara weligaaba waa maxay waxa asal u ah in lagu binayo fadxu baabu macrifati mri amar maxaa lagu gartaa isagana kaasi waa maadigii soo wuxuu doonayaa inuu saddexdiiba gaarku ugu kala tilmaamo maadigiibuu ku tilmaamay amarkiina waa wاlmru amarkii xukmu lmri wey mabniyun mid lagu binaynayo weeye calى sukuuni sukuun mihaaluhu mihaalkiisu waxa weeye ixdar waxaad ka digtoonaataa safqata almaqbuuni qofka la dhacay ee la kediyey in aad wax ka gadato gargoortankiisa iska ilaali waa nin cajiiba wey sanifku wuxuu ku uhi amarku waa mabniyun calى sukuun horta waa mebni bu kuhi halka maxaad ka qaadatay mucarab ma aha waa mebni siduu maadigiiba u ahaa maxay ha la bineeyo ee maadigii fatxa lagu binaynhayay laakiin kan maxaa lagu binaynayaa sukuun baa isagana lagu binaynhayaa sukuun baa lagu binaynhayaa waxaan loo kala qaadaynin meel kastaha ka yimaado ayaan loo kala qaadaynin ama khilaafi ha ahaado ama rubaaci ha ahaado ama khubaasi ahaado ama sudaasi ahaado daraba idrib jalasa ijlis inalaqa inaliq nadara andir intadara intadir weligii maxaad odhanaysaa waa sidoo kaleeto qof dumar haddaad amraysa haddana waa maxay kuli washrabi baad odhanaysaa haddana ayib laakiin taniya haddii loo birinayo waa la kordhigaa waa la idhabaa ilaa fircawna ma garanaysaan hawla meesha ku jirta musanifku waa hadalkii oo gaagaaba buu kuu sheegahaya walamru amarkii mabniyun mid lagu binayna wey cala sukuuni sukuun mihaal waxa wey ixdar xadara yaxdar maxaad odhanaysaa ixdar waxaad ka digtoonaataa safqat almaqbuuri ixdartaa buga golay intaa dambe hadal ku buuxinaya nin la soo dhacay gargoortankiisa nin haddii lasoo dhaco oo lasoo qaldo talabadaha soo gadis suuqa tiray markaasaa laga soo gaday wax faalsoo jirin baa laga soo gaday sawciila adiga ku yimi yuusan ku dhicin adiga usan ku odhanin alaab waxaan soo gatay khatara ee iska ilaali ila waa lasoo dhacay sida adiga loo dhacay isaga loo dhacay yuusan adiga ku dhicin iska ilaali xiriir nin dhow maaha waa nin khatara wey waa nin iska ilaali buy wa axsin kamaa axsana allahu ilayka ayib baabu macrifati اlamri wاlmru amarku mabniyun mid lagu bineeyo weeye cala sukuuni sukuun mid lagu bineeyo weeye mihaalu mihaalkiisu waxaa weeye ixdar waxaad ka digtoonaataa sabqata almaqbuuli midka la dhacay ee lasoo qalday gargoortankiisa waxba kaha ka gadanin waxdif xuruufa alcilati almashhuura ana ata bificliha madkuura min awalin aw wasatin aw aakhirin idaa qadawta aamiran liaakhirin taqulu kul waqdu wamaa camran idinma qorna soo maa waxmal lirabbi alcaalamiina shukran wa intaa intaasba uma jeedaan waa waxba kama jira intaas intaas male xariiri male waa hawl kale oo laakiin uu kusoo darsaday waa faa'iido o waa weli waxaan la gaadhino wuxuu ku uri waxdib waxaad xadaftaan xuruuf alcilati cillada xuruufteedii almashhuurati la yaqiinay ana atad si alla se u timaada kayfa atad ama awal ha ku timaada way soo socota aakhir meesha kasta min ficliha ficilkeeda madkuuratan xaalata mid la sheegay min awalin awal ha ku timaado sida wacdo oo kale ow wasadin ha ku timaado sida qaalo oo kale ow aakhirin ku timaado sida ramaan oo kaleeto wuxuu ku yihi id waktiga buu idaa qadawta markaad kalahdo aamiran mid amrahaya liaakhirin mid kaleeto waa kolkaad ahaata mid qof kala amrayo oo taquulu waxaad odhanaysaa kulcun wqduka lah wa maalin waxaad la murantaa camran camr la muro la muran wacmal waxaad u camal fashaa lirabbi alcaalamiina shukran camal fal waa faa'iido jidda jaliila wey intaasi kitaabka mulxat licraabka ah ka mid ma aha waa gadaal waxaa lagaga soo daray liajli lfawaa'id ayaa gadaal lagaga soo daray kitaabadu inta badan markii la taxqiijinayo isma laha soo moodi way kala yeel yihiin way kala badan yihiin waa intaa isagu malaha kuma jirto wain talaahu wakan kitaabku marka wain talaahu hadduu la xidhiidho amarkii ficilkii amarkiisii alifun alif wa laamun laam hadduu la xidhiidho faksir kasri waqul waxaad tidhaahdaa liyaqum hay saago algulaamu wiilki lidalika xataa kaa bialka lakin waa isagaa iskale wuxuu yihi musanifku maxaynu isla ogeyn ficilka amarka akhirkiisa maxaa lagu bineeyaa al hadday daba dhacda ka waran maxaa dhacaya iltiqaa saakirayn soo maaha alif iyo laami ay ka daba timaado ficilkii amarka ahaa kasri buu ku yidhi oo waxaad tidhaahdaa bu uri liyaqumi qum istaag anigu waxa ii qoran waa liyaqum lghulaamu waxaa jira waxa aan asalba macani iskhilaafay laa ba'sa bi saas laa ba'sa kelmadda wuxuu kugu mihaalinayaa amar liyaqumi lghulaamu hadda ma amar waa mudaaric la geliyey laamalmar qumil hulaamu bay ahayd qum buu kelmadan asalkeedu ahaa qum istaag haddana maxaa daba dhacday al baa daba dhacday iltiqaa saakiriin baa qum iltiqaa saakiriinka wixii lagu fudeydin jiray sarfigii marka maxaa kamid ahaa kasra soo maahayn qumil hulaam bay marka noqonaysaa qumil hulaam ayib kuli haddii al ay daba dhacdo ile waxa laisku ogaa amarka akrikiisa waa sukurinaya soo ma waa markii dhicin iltiqaau saakirayn laakiin iltiqaau saakirayn hadduu dhaco ficilkii amarka akhirkiisa waa hoos dhigahaya warkaa waa la fahmay soo ma wain talaahu ficilkii amarkaa hadduu la xidhiidsado uu daba dhaco alifun alif iyo walam oo al ay daba dhaco faksir kasri aakhirka waqul waxaad tidhaahdaa liyaqum ha istaago alliyaqumi ha istaago alghulaamu wiilkii wa in amarta haddaad amarto min sacaa iyo waman hadaa haddaad amarto man ayaa sacaa socday waman ayaa hadaa ka lahay fa asqid waxaad ridaa alxarf alakhiira xarafka ugu dambeeya abadan weligaa taquul waxaad odhanaysaa yaa zaydu zaydow uqdu ka lah fii yowmi alaxadi axadda maalinteeda wasca waxaad u roortaa ila alkhayraati khayraadka u roor luqitaha lagula kulmiye arushda hanuun lagula kulmiye arashada hanuunha lagula kulmiye wahaakadaa waxaa lamida kan qawluka hadalkaaga aa tidhi firmi gan aa tidhi min ramaa ramaa xaalu ka ahaaday ee faxdu ku tallaabsan ugu calaa dalika arrinkaa oo ka qiyaaso fii mastubhima wax walbo isdheeh garay ood kale garan weydo saa an weligaa kuwa walamru amarkii min khaafa xaalu ka ahaaday khaf dheh khafi ka baq waa kaf ka bar alciqaab lanna hadda al baa daba dhacday wamin ajaada xaalu ka ahaadayna ajid hal aljawaaba jawaabta wain yakun hadduu yahay amruka amarkaagu lilmu'anati hadduu yahay faqul laha waxaad u tidhaahdaa khaafi waxaad ka baqdaa gabar yahay rijaal alcabahi ragga ciyaartooda weligaas ku dayay inay kugu ciyaarin ragga musanifku waxa uu leeyahay haddii ficilkan ficilul amarkeed amrayso oo muctal yahay muctalulaakhir hadduu yahay xarafka ugu dambeeya baad goynaysaa kelmadda markaad amrayso sida matalan ba hadaa oo kaleeto hadaa waa hadawa mudaariceed buu noqonayaa yaqduu buu noqonaya maxaa ugu dambeeya wow bal amar wawaago muxuu noqonayaa uqdu buu noqonayaa lannahu asalkiisu waa dama asliya baa saaran xarafkii saddexaad uqdu ayuu noqonaya aakhirkii baa la jaraya laakin wuxuu ka tegay ila hadalku waa gobay xarakadii baa la baaqi yeelayaa si ay ku tusiso waxa meesha ka maqan uqdu hadda deelka maxaa saaran maxay daliil u tahay meesha maxaa ka maqan uqdu ayay noqonaysaa uqdu kala buu ku yidhi fi yawmi axad wasca sacaa buu ahaa sacaa yascaa haye amar muxuu noqonayaa isca isca maxaa ka maqan akhirkiisii fadxa meeshan taala fadxadaas maxaa fadxa ka dambeeya oo daba dhaca fadxadan waxaa meesha loo dhigay inay ku tusiso meesha inay ka maqan tahay alif inay ka maqan tahay qiyaasku wuxuu ahaa in la yidhahdo iscaa laakiin waa amar waa la gooye akhirkii baa la goynaya liannahu amarka waxaa lagu binayaa waxa lagu jasmin jiray mudaariciisa mudaarica marka la jasminayo maxaa lagu jasmin jiray hadduu kelmadda muctar tahay xadful aakhirkiisao ma ahayn aakhirkiisa in la xadfo wasca waxaad u roortaa ood u degdegtaa ila khayri khayrka ila khayraati khayraadka luqiita rushda hanuunlagula kulmiya wahakadaa kan waxaa lamida qawluka hadalkaaga firmi gan dhaxdeeda aad amartay oo min ramaa ramaa ka ahaada ramaa aakhirkiisa maxaa ka maqan ya ramaya markaa amraysa muxuu noqonayaa irmii bay ahayd in la yidhaahdo ramaa yarmii buu ahaa haddaba ya-da iska go waa xarfulmudaarica amar hamsatulwasil usoo qaado ilan intiqaab saakanayn baa dhacaya wax lagu bilowdo male hamsatulwasil usoo qaado hamsulwasilka maxaan xarakaynaya laabudda waad hoos dhigaysaa maxaad odhanaysaa irmi meeshan taleeta maxaa ka maqan ya maxaan ku garanayna ya inay ka maqan tahay kasradaasaa daliil waxay u tahay maxay yadi dii meesha ka maqnayd waa hadal ee facdu buu ku soco calaa dalika arrinka fima subhima wixii isdhexgala wax alla wixii aad isdhexgala ood ka shakido ood garan weydo weligaa saa kuwad buuto walamru amarkii min khaafa xaaluu ka ahaaday kaf dheh kaf waxaad ka baqdaa alciqaaba ciqaabta ka baq kafi hadda ikaadi maxaa daba dhacay waxaa lagu i aakirkiisa waxaa lagu dhinayaa sukuun laakin wainta laa waalifun wallaamu fafsir waqul liyaqum ilghulaamu laakiin markaan kala jaro waxaan odhanayaa kaf ka baq alciqaaba ciqaabta ka baq lciqaaba kafi lcadaab waa meeshi ciqaabta ka baq baad odhanaysaa macnaa waad hoos dhigaysaa wa ajaada xaaluu ka ahaaday ajaada waa rubaaci waa hamzatu lqadci maxaad odhanaysaa ajid hal aljawaaba jawaabhe kolkii ardayow su-aal lagu weydiiyo laabudda inaad jawaabtii hayso ajid baad odhanaysaa ajaada yajidu lam yajid maxaad odhanaysaa ajid mudaaricuna sidan oo kale buu noqonaya ajidu buu noqonaya lakin midna akhirkiisu waa marfuuc midna waa la sukuuninhayaa wain yakun hadduu yahay amruka amarkaagu lilmu'anasi mid dhadig hadduu yahay waxaad amrayso faqul waxaad tidhahdaa lahaa iyada khaafi waxaad ka baqdaa rijaal alcabahi ragga ciyaartooda laba mar baa asalkaba amarka lahoos dhigaa iltiqaau saakirayn markuu dhaco al ay ka daba timaado iyo markii aada amraysa maxay yaa lmu'anahati mukhaataba qof dumaroo keligii a ah markaad amrayso khaafi kulii ijlisi idribi unduri weligaaba saa unbaad ku wadaysaa weligaaba saa unbaad ku wadaysaa idan waxaa lagu yidhi amarku waa mar walba sukuun baa lagu bineeya lakin laba xaala maxaa lagu bineeya kasraa lagu irtiqaa saakinayn markuu dhaco iyo markii aad amraysa maxay qof dumar oo keliga markaad amrayso wain yakun hadduu ahaada amruka amarka aw lilmuanati muanat hadduu yahay faqul waxaad tirahdaa laha iyada khaafi baq rijaal alcabafi ciyaarta raggooda baabu axrif almudaarica wain wajadta hamzata aw taaan jamcin mbaran mukbarin aw yaa qad ulxiqad awala kuli ficlin fainahu lmudaaricu lmustacli walaysa fi lafcaali ficlu yucrabu siwaahu watimhaalu fiihi yadribu walaxrufu alarbacatu lmutaabica musamayaatun axrufu lmudaarica wasimtu hal xawi laha naaytu fasmac wacil qawla kamaa wacaytu damuhaa min asliha arubaaci mithlu yujiibu min ajaaba daaci wamaa siwaahu fahiya minhu tuftaxu walaa tabul akhafa wasnan amrajax mihaaluhu yadhabu zaydun wayaji wayastajiishu taaratan wayaltaji baabu xarif lmudaarica halkan wuxuu kaga hadlayaa maadigii ma laguu soo sheegay mudaariciina ma laguu soo sheegay maxaa ku dhinna mudaaricii amarkii haddii laguu soo sheegay oo maadigii laguu soo sheegay mudaarici muxuu ku yidhi baabkani baab wuxuu yahay xuruufta xuruufu lmudaaricada waa xuruufu zawaa'id wa in wajadta haddaad hesho hamzatan hamze haddaad hesho aw amase taaan ta haddaad hesho aw nuuna jamcin jamca nuuntii haddaad hesho nuuntaasoo mukhbarin laga warramayo aw yaa-an yaa haddaad hesho waa yaa lgaa'iba kuwaasoo ulxiqad la haleeshiiyey awala kulli ficlin ficil walba awalkiisa fa inahu isagu ficilkaasi almudaaricu mudaaric weeye mudaaricii almustacli ee sarreeyey ee ka sarreeya maadiga iyo amarkaba ee ismiga la tartamahayey walaysa ma ahanin fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ficlun ficiloo yucrabu la ciraabo siwaahu isaga waxa ka soo haray watimthaalu miaalkiuna haddaad doonto fiihi mudaarici dhexdiisa la miaaliyo yadribu weeye musanifku wuxuu leeyahay haddaad hesho hamza adrib ajlisu aakulu ama aada hesho ta tadribu ta'kulu ama nuun aada hesho na'kulu nadribu ama ya hesho yadribu ya'kulu afartaa haddii aad hesho isaga oo ficilka awalkiisa lagu daray afartaasina kelmadda aakhirkeeda ayna kamid ahayn sida yashkur iyo yaziid oo kaleeto iyo sida matalan ba kelmadda aakhirkeeda muxuu ahay awelkeeda xarafku uu kamid yahay oo kaleeto sida nasaro oo kaleeto sida akalo oo kaleeto sida nadaro oo kaleeto haddaad aragto waxaad ogaataa buuri kelmadda ficilkaasi waa ficil mudaaric weliba ficilkaasi waa ficil sareeya mustacli mudaaric mudaaric weeye oo waa maxay mudaaricani muxuu sareeyaa afcaasha kaleo dhan wuu ka sarreeya isaga caddayn doona lama icraabo oo afcaashii labada ayd ee kale maadiguna mebni buu ahaa amarkuna mebni ba isagu laakiin waa maxay waa mucrab mudaaricada asalkeedu waa maxay waa mushaabaha ismiguba shabahaaba hadda yadribu soo maaha yadribu u fiirso yadribaani muxuu shabahaa daaribun darban ismiga faacil buu xataa xagga iyo weligiiba shabahaa yadribuuna aakiluuna wuu shabahaa saa darteed ismiguu shabaha xagga xarakaadka iyo xagga sakanaadku ka shabahaa saas darteed mudaarico waa mudaaricadu kolkii xaggaa la yidhahda waa tashaabuh oo ismugu shabaha ama mudaaricadu wuu sareeya wamustaclim waa sareeya oo muxuu ka sareeya marka labadii qaybooda kale ee maadigii iyo amarka leanna labada kale midna mucrab maayo isagu laakin waa maxay waa mucrab wuxuu yihi walaysa fi lafcaali afcaasha ma aha nin ficilun ficil oo <clears throat> yucrabu la icraabo yucrabu hadda lafteeda waxay tahay maxay waa mudaaric laakin mudaarica labaa musame iyo waa majhuul weeye yucribu bay noqon lahayd waa acraba waa rubaaci walaysa maani fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ficlu ficlo yucrabu licraabo siwaahu isaga waxaan ka ahayn watimhaalu mihaalka fiihi mudaaric lmithaal waxaa weeye yadrib hadda maxaa ugu horeeya ta alif ka dhig oo hamzaan adrib nuun ka nadribu saa u adribu waan garaacaya tadribu waad garaacaysaa yadribu u garaacaya nadribu garaacaya wlxrufu xuruuftan alarbacatu afarta almutaabicatu israacaysa musamayaatun waxaa lagu magacaabaa axrufu lmudaarica xuruuftan afarta ee kelmadda hore ka gelaysa ma afartooda suurtaa gelaysa ma mid kamid ee hore ka gelaysa maxaa lagu magacaabaa xuruufu lmudaarica axruf wuxuu ka wadaa xuruufu lmudaarica xaraf oo mufradu jamciy markaas wuxuu ku jamciyey axruf lianna waa afar xaraf gobaygiina ku qurxisay xaqoodiina wuu siiyey markaasa wuxuu ku yihi axruf almudaarica washington sheekh ma jiraa wax aan ku qabto oo xadhig ah oo aan ku dhego ha indhegaysa xarig baan kusi inaad ku xidhato adi haddii lagu siiyo nin intuu shan neef adi ku siiyo uu ku dhahdo lata xadhigaad ku xidhan lahayd ama riintu ku siiya xadhigaad ku xidhan lahayd san ku siinin maanta o dhan waa inaad garab orado cararto lakin xadhigga hadduu ku dhiibo makaa dhumaysaa xadhig baan kusiin bui afarta xaraf ku qabato wasintuhaa xadhigeedu alxaawi ee koobaya lahaa iyada xuruufta naaytu weeye bas mintaa intaa ku dheg naytu maxaa ku horeeya maxaa ku xiga maxaa ku xiga maxaa ku xiga intaad odhan lahayd xuruufta mudaaricu waa afar waxaad tidhahdaa un naaytu anaytu soo garamaysaan badan yahay waxbadaa baa lagu jamciya fasmac maqal oo waci weelee alqawla hadalka kamaa wacaytu saan anigu u weeliyey intaa kitaabka u ku dhex wadaa muxaadaro tirtirsi adigu ku tirtirsinhayo wuxuu ku yidhi xarig baan ku siiyey lagu kulmiyo oo la dhaho na ee ee maqalniyaho hadalkayga oo xifdi anigu masaani xifdiyayba ku amba waan xifdiyay xifdi adugu laakiin intii lagu sheegay inaad iska daysa maalin damba aad tidhaahdo wuxuu ahaaba garan maayo ta suurtagal maa xifdi buu ku yihi saanu xifdiyey oo na-aytu dhe warma na-aytu waad garan leedahay haddaad maalin damba tidhahda muxuu ahaa muxuu ahaa muxuu aha wow miyaa ku jiray alif miyaa ku jiray suurtagal ma xifdi saan u xifdiyey wasimtoa xadhiggeedu alxaawi ee koobaya laha iyada xuruufta naayitu weeye waan dheeraaday ama waan dhowaaday fasmaca maqaloo wacil qawla hadalka weeleed kamaa wacaytu aniguba sida aan u xifdiyey ficilkan kadeeto waa ficil amar laakiin arrin khatara ku dhacday maxaa la isla ogaa kelmadda akhirkeeda hala gooyay soomahin hadduu amar yahay waca yaci lam yaci ya-da jar maxaa kuu hadhaya aakirkana gooba lalislooga soo maaha ci baa ku soo harhaya ci baa ku soo harhaya wacaaya ci labya ci ci noqonaya oo mira bixarakati qi oo kaleeto isku hmm, mid wadamuhaa godaalkeedu xuruufta min aslihaa asalkeedu ku sugnaado arubaaciy rubaaciga milu yujiibu waa ajiibaya min ajaaba wuu ajiibay xaalay ka ahaatay addaaciya kii yeedhaya wamaa siwaahu waxaa ka soo haray minhu xaggiisa tuftaxu waa la kordhigaa walaa tubal ha u aabayeelin akafa inuu ka fududaado rubaaciga wasan xagga wasanka oo noqdo am rajaxa inuu ka bato oo noqdo khumaasi iyo sudaasi miaal waxaa weeye yadhabu warwaa maxaad waa ulaati wayajii-u imaanaya waa ulaati wayastajiishu waa maxay sudasigii wayaltaji waa maxay khumasigii musanifku wuxuu kuuri kitaabkan waa jiddan waa iska waa sheesheeg oo kitab jilicsan wey muxuu ku yidhi xuruuftii xuruufulmudaaricada waxaan quri waa afar xaraf xarag xadhig aad ku qabatan waa kuu sheegay su-aal ba meesha ka imaan doonta su-aashaasi waxay tahay aan hele e maxay xarakaysan tahay xuruuftaasi maxaan xarakeeya intaan ba kuu dhinay muxuu ku yidhi casalba kelmaddu waxay ahayd ima hulaathi ima rubaaci ima khumaasi ima sudaasi afar soo ma ahayn kala qaad laba kala qaad midna waa la godaa inta kalena waa la kordhiga kelmaddu hadday rubaaci tahay god buu ku yidhi god akrama maxaad ku mudaaricayn ukrimu tukrimu nukrimu wuxuu ku yidhi intaa wixii ka soo hadhay rubaaciga sarti aclama wixii ka soo hadhay oo dhan oo saddex nooc ah. ha u aabayeelin akhafa wasanan am rajax alfiiri hadduu ka yaraado waa maxay waa hulaatigii iyo hadduu ka bato oo ah khumaasigii iyo ma ficil intaa ka badan baa jira khumaasi wamuntahaahu arbacun injuri daawaiisan fiihi fama sitan cadaa soo maaha gudubo lix gudubo wuxuu kuri weligaa rubaaci waxaan ka ahayn oo dhan farxa kala daal wuxuu kuri sidaa matalan baa uu kugu mitaal yadhabu dahaba maxaa odhan jalasa inalaqa istakraja weligaaba ajaaba ajaaba yujiibu afar xarab wey ajaaba yujiibu akrama bay la mid tahay sama jeedid ajlasa haddaad ka keento yujlisu waad odhanaysaa jalasa yajlisu waad odhanaysaa weligaaba kordhigun kala daal muxuu ku yuri xuruufti xuruufulmudaaricad ahayd kelmad su-aasha wad weydiin doonaa xuruufti xuruufulmudaaricad ahayd laba xaraka unbay aqbashaba imaa kordhig imaa godaal hadduu rubaaci yahay awalkiisa god naxawaan joog sarfi joog weligaa taan ku daba soconaysa hadduu yahay ama hulaathi ama rubaaci ama khumaasi ama sudaasi yahayna maxay kordhig baa low taasuu ka hadlaya ya ha mudaaric xuruufta mudaaric wey hadda waxaynu ka hadlayn xuruuftaa maxaa la xarakayn ya-da maalan ba hamzaha maalan ba nuunka yajlisu hadda ya-da wey soo maa ya-da maxaan xarakeeyaa waa thulaati waxaad xarakaysaa kordhig fadaxaad xarakaynaysaa yadribu yajlisu wuxuu ku yihi wadumahaa godaalkeedu min aslihaa asalkeedu ku sugnaaday arubaaci rubaaciga ah kelmadda asalkeedu afarta xarafay tahay milu yujiibu oo ka yimid buuri min ajaaba ajaaba daaci daaci waajibay wamaa siwaahu waxa ka soo haray fahiya iyadu minhu xaggiisa xaalay ka haatay tuftax waa la kordhiga tuftatax buu yidhi aniga tuftatax waa la kordhiga walaa tubal ha u aabayeelin ama walaa tubal looma aabayeelayo akhafa inuu ka fududaado wasnan xagga wasanka am rajaxa inuu ka bato mithaalu mithaalkiisu waxa weeye yadhabu zaydun zayd wayaltajii wuu magan gelahayaa wallahu subaa